istilaax un layskaga magacaas lagu baxshay weeye ma ahan inuu mucanaf jamac u yahay mudakera lagu keeni karaa dalxatu dalxaat xamsatu xamsaat ayru saalimna baa lagu keeni karaa sajdatu sajadaat rakcatu rakacaat marka saas daraaddeed waxaa ka feecan sida in e, ibnu hishaam uu ka cabiro qatriga oo iha ma jumica bialifin wataain masiidatayn saasaa feecan ma jumica bialifin wataain masiidatayn hada waxa wayaan magacaasu wax ishkaala laguma soo aroori karo laakiin kan waxaa la leeyahay mucanafna looma shardiyo taniis oo kayru mucanafa ku imaan kara saalimnimana looma shardiyo ayru muanaa ayru saalimaa ku imaan karo mukasar uu noqon kara huwa jamcu anusaalim marka waa iska istilaax magaca huwa jamcu anusaalim ma lafdi weeye dalla tusay calaa akara wax ka badan min inayni uu yidhi ma ujeedaa min inatayni aw inayni inuu yidhahdaa ficneed oo weliba hormariyo min inatayni ilaa mucanafkaa ku badane ah, inataynku iyadu kalad maaha oo hadda waanaga sheegayna dalxatu dalxaad iyo xamsatu xamzaad laakiin hadde mdkr keliya maaha min inaini waa laga fiicayn waxaa fiicneed inuu yidhaahdo huwa jamanu saalim maa lafdi weeye dalla tusay calaa wax ka badan min inatayni aw inayn ah, laba muanafa ka badan amase laba mudakara ka badan laba muanafa ka badan faatimatu faatimaat laba mudakara ka badan dalxatu dalxaat saasaa fiican bziyaadai alifin wa taain alif iyo ta siyaadana ku tusa ka muslimaatin oo kale muslimatun muslimaat muslimaat muslimaad waxay tuseed gabdha muslimaadoo laba ka badan waxayna ku tustay waa alifta iyo ta'da lagu siyaadiyey meeshaas bal waxyar xaashiyadu waa iska faa'iido badan tahay wax badanna kama akrino laakiin waxyar meeshaas jamca muslimiin ka fiiri jaamcu saalimka wuxuu ku yidhi iiri biduuni taqyiir ayadoon la bedelin fii asli binyatis fii asli binyati dhismihiisa asalkiisa ah, fii asli binyatihi asalkiisa ayadoo dhismihiisa asalkiisa aan wax laga bedelin siwaa xadfi taa'i ta'niis min mufradi taas waa muhiim inaad ogaato waxa weeye marka isim ta u ku jirto mufrada lagu yidhaha jamci oo ku keen jamcu mono saalim mfradka waa inaad tada ka xadafto tada kalood keenayda waa mid cusub oo jamcan tusayda ah, maahan ti mfrad ku jirta mslimatun mslimaat markii koobaad horta taadii mfradkaad xadfeed taas waa la xadفaa qaa'imatun qaa'imaat waa la xadفaa o wuxuu kaloo kuu faa'iideeyey lix mufrad ayaa jamcan qiyaas ugu timaada u ku yidhi lix mufrad a jamcan qiyaas ugu timaada taasuu kuu faa'iidey wuxuu ku yidhi wayadaridu waa qiyaasoobaa haadaljamcu jamcaanu fii sitati mawaadica lix meelood macnaha lix mufradaa qiyaas ugu timaada ko aclaamu linaaf calamyaalka mu'anafka oon wax taa u taaniisa ku jirin waa qiyaas ka maryama maryamaad zaynaba zaynabaad dacda dacdaad hinda hindaad ko wamaa khutima bita wax alla wixii taa lagu khatimay hadduu rabo mudakar ahaado balxaة balxaad xamزaةu xamzaad ka faaati mid sarayda faaiqaad laba waa haynaa saddex wamaa khutima bialifi taniisi almaqsuura aw almamduuda wixii alifu taniis lagu khatimay ama maqsuuraat ama mamduuda ka xubla xublayaad wasaxra saxraawaad saddex halkaasaan ku haynaa afar wa musaqaru khayr اcaaqil waxa weeya lafdi mudaker ah oo musaqar khayru caaqila ah waa la taskiiriyey waana kayru caaqil sida dirham aa la taskiiriyey durayhim aa la yidhi jacman salim a iskaga keeni kartaa durayhimaad jubayl jabalun oo mudakara la taskiiriyey jubayl aa la yidhi jubaylaat leh jubaylatun aad iska leeda jabal yarowyaal aad leeda o waصfuhu waa kii شhanaad macnaha wwaصfu waa maxay waصfu غayr اcaaqil wey waصfu غayr اcaaqil غayru caaqil oo mudakara waصfigiisa ka shaamikin oo kale waa bur dheer waصfu jabali weeyuu ku yidhi maxaa leedaha shaamikaad aad leedaha wa macduudun oo kale maxaa leedaha ka shaamikin waصfu jabalin wa macduudin waayo meesha wa macduudun maahane wa macduudin macduudaad aad leedahay ayaamu macduudaad fiiri wa huwa macduudku waصfu yowmin weeye meeqaan haynaa shanaan haynaa waxaan haynaa aclaamu اlinaaf ko maa khutima bita labo maa khutima balifutaniis almaqsuura wاlmuduuda saddex musaqaru kayr اcaaqil afar waصfu kayr اcaaqil shan lixdii wuxuu ka dhigay wa kulu khumaasiyin ism kastoo kumaasi oo lam yusmac lahu aan loo maqal jamcu tagsiir ka suraadiqa oo kale banaanada suraadiqa banaan waa mfradkii kan suraadiqa banaan suraadiqaatun wa xamaam meesha biyaha lgu biyaha kulul lagula qubaysto xamaamaad wa istablun daash fardeed daashka fardaha lagu xidho istablaad lixdaasaa qiyaas ugu timaaduu ku yidhi wixii intaas ka soo haray waa iska sanaac lixdaas laakiin mutamimada waa ku qaadanay soomaa shanaan qaadan midka ugu dambeyn maa naga maqnaa nabad wey faa'iida la-aan maaha marka kolleyba waaya wuxuu ku yidhi marka fain kaana hadduu noqda mufraduhu jamcuna saali mufradkiisa mufradka aad ka jamcineen maqsuuran hadduu yahay aw manquusan hadduu yahay sanacta bihi waxaad ku samayneen kamaa sanacta sidaad ku samayday fi taniyati taniyadii hadduu maqsuur yahay taniyadii maxaad ku samayday hadduu aliftu ay haaliso tahay asalkiiad u haddii ay tahay raabica iyo faagtarna yo aad u celiday sidiiad yeele markaa jamcnu saalimku keenaydo sidii ad yeele waxba ka bedeli maydo ow manquusan manquus hadduu yahayna waa lamid manquuskana maxaa la samey musanihii yadi ka xadfanadaa loo soo celiy soo maaha haddana sidii ad yeele dariiqii musanaha mar warkuba iska kooban yahy tusaalena isagaa ku siiyey wuxuu ku yidhi fataqulu waxaa lehada fi lmaqsuuri xublayaad xubla soo ma ahayn alif oo raabicaa xublayaad wa mustafa wa mustafayaat mustafayaat mufradkeed wuxuu ahaa mustafaatun oo ta leh maahan mustafa mustafaatun gabar la doortay wey mustafaatun ayuu ahaa marka mustafayaat dheh waa aliftii oo dhacday khaamise wa fatayaat tanna wuxuu ahaa mufradkeedu fataatun fataatun u mfradkiha fatayaad leh ya u celila ya u ka yimid alifku ya wa casawaad waraxayaad wa taqulu fi lmanquusina waxaa leedahay qaadiyaad yaadyaad soo celinaya qaadi qaadin u ah yaadyaad soo celinaya qaadiyaad wa raamiyaad raamin u ah yaadyaad soo celinaya raamiyaad uma in kaana almufradu hadduu yahay ulaaiyan ulaai ulaaigaasoo mushtaqan oo mushtaq ah hadduu isimka jamcu salim ku keeni uu yahay saddex xarafle mushtaq ah ulaaigaasoo saakin alcayni xarafka dhexena ka reeban wejaba waxaa waajiba baqaau sukuuna sukuunku inuu baaqi noqdo naxwu dakmatun gabar buuran gabar buuran ama cayilan wa dakmaad gabdho badanoo buuran wey dakmaad sidii waa inaad sukuunka u baaqi yeeshaa wa in lam yakun mushtaqan marka fiiri meeqa shardiyuu sheegay wuxuu yidhi ulaai waa inuu yahay saakinu caynna waa inuu yahy mushtaqna waa inuu yahy faduna waa mushtaqna wa saddexuu sheegay saddexuu sheegay ko waa in lam yakun mushtaqan hadduusan ahayn hulaaثi waa yahay cayntuna waa ka sukunsaneed mushtaqna maahana waa jaamid waa saddex shardi oo kale saddex shardi oo kale waa in lam yakun mushtaqan weliba waxaa loogu daraa fadana waa inuu ka ad waa inuu ka fadxisan yahay cayntana saxiixuu ka yahy صaxiix alcayn maftuux alfa صaxiix alcayn maftuux alfa xaashiyada inin dhigayda haddii shuruudda shantaa laysla helo wain lam yakun mushtaqan macnaha hulaaثi waaye jaamidna waaya saakin alcaynna waaya maftuux alfa waaya صaxiix اlcaynna waaye waa شhan shardi wuxuu ku yidhi wain lam yakun mushtaqan hadduusan ahayn xaragta cayno cayntiisa waa xarakayne naxwu dacdatun laakiin sida loo xarakayna ma sheegin xarakada inuu sheegaa la rabay bilfatxi weeye fatxaa lagu xarakayna iyadana xaashiyadeyna kugu taalla bilfatxiyaa lagu xarakayna fatxaa lagu xarakayna maxaa la leeyahay naxwu dacdun wa dacadaad wa shacratun wa shacaraad rakcatun rakacaad sajdatun sajadaad saasaad ku wade ah, intaas marka xaashiyadana soo firfiri haddii oo fadu ay godan tahay waa ka duwan tahay sidaas sida khuطwatun iyo xujiratun ah, khuطwatun saddexaa kuugu banaan absaxa ugu badan waa in aad caynta fada raacidaa khuduwaad xujratun xujuraad saasaa absaxa maxaa kalaa kuu banaan inaad sukuunka u daydo xujuraad khuduwaad maxaa kalaa kuu banaan uguna daciifsan fatxo inaad saarto oo aad tidhaahdo xujratun xujaraat khudwatun khudawaat saddexdaasaa kuugu bannaan saddexdaasaa kuugu bannaan hadday cayn hadday fadu kasrisan tahayna hadday kasrisan tahay sida khishwa oo kale iyo biica oo kale iyona ayadana saddexdaa kugu bannaan laakiin waxaa u feecan markaasoo kale inaad sukuunka u daydo ah, rishwaad aad tidhaahdo saasaa u fiican marka xaashiyada xoogaa si fiicansan iyo shuruudda kugu sheega fain lam yakun mushtaqan hulaaثi waa inuu yahay ko jaamidna waa inuu yahay labo saakinulcaynna waa inuu yahay waaba shardiba ha saakinulcaynna waa inuu yahay waana inuu yahay maftuuxulfaa صaxiixulcaynna waa inuu yahay shan shardi soo maaha mufradkiyaa la sheega kadib markaas wax kale kuma banaana waa inaad fadxa saarto fada xarakada saaran waa inaad raacida caynta markaad jamcaydo rakcatun rakacaad sajdatun sajadaad dacdatun dacdaad marka shuruudda marka hore waxaa loo tirinaya waa mufradka kadibaad jamci hele marka jamcu taksiiri hada maxalo huwa jamcu tagsiirku maa lafdi weeye dalla tusay calaa akara wax ka badan min inayni labo aw inatayn ku darade laba mudakera keliyamaan waa u siman yihiin kan waaba u siman yihin kii hore waa u kala badnaayeen huwa jamcu tagsiirku maa lafdi weeye dalla tusay calaa akara wax ka badan min inayni labo oo mudakera aw inatayni ama laba mucanasa wax ka badan tusay wey bitaqyiiri siiqati mufradhi mufradkiisa siiqadiisa la bedelidiisana ku tusay mufradka siiqadiisoo la bedeluu ku tusaa lafdan xagga lafdiga laga bedela lix nuuca loo bedela waxa weya bitaqyiiri shakli kaliya in lagu bedelo asadun hal libaax usudun libaaxyaal fara badan iyo in lagu bedelo binaqsin kaliya tuhanatun tuhmo tuhamun tuhmooyin badan iyo in lagu bedelo naqsi kaliya naqصi keliya in lagu bedelo waaba sheegnay tuhamatu haabid waa sheegnay iyo in ziyaado keliya lagu bedelo sida sinwun sinwan iyo taqyiiru shakli maca ziyaada rajulu rijaal iyo naqصi maca taqyiiri shakli kitaab kutub iyo taqyiiru shakli maca naqصi wa ziyaada sida gulaam hilmaan waayahay lafdigaa laga bedela o taqdiirin ama xagga taqdiirta lafdiga waxba laga bedeli maaha waxaa leedahay fulkun oo kale fulkun halkii doona waxaa leedahay fulkun doomihii badanna waxaa leedahay fulkun waxaad leedahay marka fulkun marka ay mufrad tahay hal doona markay tahay damada feda saaran waxay la mid tahay damada saaran quflun qunfulka caadiga quflun waa ficlun soo maaha taas wey damadaas marka jamac la yidhaahdo fulkun doomo badanna waxay la mid tahay damada fada saarano xumrun damada fadeeda saaran xumrun kuwo badanoo gaduudan waa jamcu axmar sooma ahayn marka waxay leedahay marka xaalatul la joogo oo fulkun doomo badan la yidhaah damada fada saaran waxaan leenahay waa ka damati xumrun xumrun taasay la mid taan leenahay marka xaalatulifraad la joogana damada saaraan leenahay quflun tii saareedoo kale wey waa saasaan u niyaysayna inay kala duwan yihiin laba damo kale yihiin oysan ha isku mid ahayn saasaan ku niya lakin ma hayno waay wa huwa saalim qismaani duu qismayni laba qaybood miduu saaxiiba weeye jam waxar cafwan wa jamcu tagsiir dheh wa jamcu tagsiir qismaani duu qismayni laba qaybood miduu saaxiiba weeye jamcu ilatin jamcu qila maxaa la ydhaha jamcu qila wa huwa jamcu qiluhu maa lafdi weeye dalla tusaa calaa alaaثatin saddex ilaa casharatin toban laga gaaro awsaantiisa laba loo qaybiya jamculqila iyo jamculkasra jamculqilo waxaa loogu talagalay yidhaahdeen cadadka ka bilowda saddex tobanna uu u badan yahy a loo isticmaalaa jamculkasrana isagaa sheegaye cadadka koob iyo toban ka bilowda ilaa maa laa nihaayat ilaa cadad nihaaye ma laha le ma jirto sida loo tiraayo in la yidhaha ma dhici karto tiradii waa dhammaat qofka haddii xisaabtiisu meeshantaa gaarto waa la sheega intaasay marayda alaleey intaasay marayda ee meel la yidhaha xisaabta waa dhamaata ma jirto cadad ma dhammaado cadad ma dhammaado waaya wa huwa jamcu tagsiirkii qismaani duu qismayni laba qaybood min saaxiiba weeye jamcu qilatin wahuwa jamcu qiluhu ma lafdi weeye dalla tusay calaa alaaثatin saddex iyo alaa alaaثatin saddex ilaa casharatan laga gaaro wa awsaanuhu arbacatu awsaantiisuna waa yarta waa afar ka bedelo afcilatun wey afcilatun maxaa lagu jamciyaa mufradyada qiyaaska waa maxay yihiin fiiriya bal lambarka uu ka qabtay wuxuu ku yidhi yadaridu wasnigan wuxuu ku qiyaasoobaa fii kuli fii kuli ismin isim kasta isim haddii halkaa lagu yidhahdo wasfigiyaa ka soo horjeeda waa sm waa jaamidkii markaa waصfigiiyuu ka soo horjeeda fii kuli ismin ism kasta waa shardi isimkoo limudakarin u sugnaaday waa shardi labaad isimkoo rubaaciyan afar xarfla waa shardi saddexaad isimkaasoo qabla aakhirihi madatun qabla aakhirka xarfumad uu yaallo kaasaa waxaa lagu keenaa afcile waxaad tidhaahdaa rakiifun xabad muufa ama rooti ah afcila ku keen arkifa haye wow iyadoo qabla aqilka taallo camudun tiir acmida dheh ayadoo alif qabla aqilka taallo dacaamun adcima dheh binaaun abniya dheh marka afartaa shardi wax alla waxaad ku aragto afcila iskaga keen kaas waa ka gudub waxaa ku xiga waafculun afculun asna yaa ku qiyaaso bal fiiri raqamka uu ka qabtay fiiri wuxuu ku yidhi yadaridu fii kuli hulaaثiyin maftuuxi اlfaa'i صaxiixi اlcayni saakinihaa wuxuu yidhi isim kastoo afar shardi laga helo wey oo waa maxay afar shardi shardiga koobaad ko hulaaثi wey shardiga labaad maftuuxu اlfaa waa inuu faada ka fadxisan yahay shardiga saddexaad صaxiixu اlcayn caynta waa inuu صaxiix ka yahay shardiga afraad saakinuhaa waa inuu caynta ka reeban yahay haddii saddexdaa shardi laga helo afartaa shardi waxaad ku keeni kartaa afculun misaalka asaga soo wada waa falsun fulus falsun waa lacagta warqadaha falsun fulus wa iska hadda saasa la yidhaha lakin asal falsigu ma aha in lacag warqada wuxuu ahaa lacag maar laga sameeyo maarta aa laga samay jiray beese gaduud ay dhihi jireen culammadu maar gedgaduudano aa laga samaynayo maar aa laga samay jiray markaa wax qiimaha badan ma lahayn aaday u qiimo yareen aaday u qiimo yareen markii hadda markaas waa markay qiimaha yareed waa markuu shaqaynayey dirhamka iyo dinaarka markaas waa qiimo yareed waxba macnaa weyn ma lahayn marka falsun aa la idhaha beese gaduud waa maar maartan xoogaa gaduudanta sooma falsun sow saddex xaraf ma ahan sow xarafka fada fatxa ma saarno soo saxiixulcayn maahan soo soo caynta sukuun ma saarna waxaad tidhahdaa aflus dheh afculku keen afculku keen kalbun aklubku keen kalbun soo sidoo kale maahan aklubku keen cabdun addoon acbudku keen afculku ah, keen waa la gartay haddana ism kalu kuu sheego ku yimaado afcul wuxuu ku yidhi wakuli rubaaciyin limu'anasin biduuni calaamati tamiis aakhiruhu madda wuxuu ku yidhi wakuli rubaaciyin ism kastoo afar xarafla limu'anasin u sugnaaday biduuni calaamati tamiis aan tamiisna aan lahayn saddex shardi soo ma aakiru madatun waa qalad waxaa tira qabla aakiri madatun qabla aakhirkana xarfu mad uu yaallo oo miaal misaalna uma sheegin waxaa tidhaa canaaq canaaq waxar qoordheer waxar xoogaa yaroo soo kortay canaaq canaaqun canaaq soo afar xaraf maaha calaamu tamiis miyaa ku jirta qabla aakhirka soo xarfu mad ma yaallo jamciyo waxaad ku keentay afcul acnuqun dheh haye waxaa tidhaa yemiin yemiin sow afar xaraf maaha ah, afar xaraf sow maahan yemiin dhaar waana muanaaa leeyahy qabla calaamutaanisna kuma jiro qabla aakirkan xarfumad waa yaalla afculku ken aymun dheh yemiin aymun dheh waa ka gudubna wa ficlatun aad ku xigta ficlatun wax qiyaas ugu yimaadaa ma jiro waa iska sanaacun ayada dhamo waxaa tiraa miaal u sameeya waxaa tiraahdaa waxaad tidhaahdaa isagaaba u keenay fidya fidyatun fatan uu ahaa fatan fidyatun dhe sabiyuna sifyatun dhe shaykhuna shiika dhe waa ficla shiikatun shaykhun odayaal badan waay shiika shiikatun dhe waay waxaan u gudubnay afcaal afcaal yaa qiyaas ugu yimaada afcaal wuxuu ku yidhi yadaridu fii kuli ismin calaa wasni ficlin isim kastoo ficlin ku socda saakin ilcayn cayntana ka sukunsan maksuuru lfaafa'dana ka kasrisan ama aw madmuumiha ka gudan muطlaqan aw amase maftuuxa muctal cayn amase waa ka godan yahay fada cayntuna waa muctal sida hawbun oo kale hawbun maxaa leedahay ahwaab afcaalku keen marka hawbun ahwaab ficluntiina waa la rabaa ficlun ximlun dheh ximlun rarka dhabarka lagu qaado ximlun waxaad tidhahdaa ximlun axmaal ah, ximlun axmaal waxaa ku qiyaasoobu yidhi isim kastoo ficil ku socda soo mahan ah, oo caynta ka sukunsan fa'dana ka kasrisan ximlun axmaal dhe marka ko isagoo fa'da ka godan isagoo ah, fa'da ka godanna waxaad tidhahdaa cuudun acwaab isagoo ah, fa'da ka fadxisan oo muctalcaynana waxaad tidhahdaa thawbun ahwaab kuwo kalena way iskaga yimaadaan u yihi awsaan kale sida cinabun acnaab oo kale jamalun ajmaal oo kale marka isagoo fa'da ka kasirsan maxaan ku misaalinay ximlun axmaal isagoo ka dana saaran tahayna cuudun acwaab isagoo fadxa saaran tahayna sawb aswaab kuwii kalena cinab acnaaf wuxuu ku yidhi wadalika tusaalihi kaaslixatin aslixati wuxuu miaal u yahay afcila silaax way mufradku silaax afartii shardi waa laga helay aslixa dhe hub hubaan badnayn weeyo toban aan ka badnayn wa aflusunna wuxuu miaal u yahay afculun oo mufradka xuu ahaa falsun aflus aad leedahay marka jamculkasra la rabana fulus aa la leeyahay wa fidyatuna muxuu miaal u yahay ficlatun wa afraasna muxuu miaal u yahay afcaal waa jamcu farasin amhiladii kaleu sheegayu ka mid tahay waa kii yidhi kuwo kalena waa iskaga yimaada awsaantii kale waa wa jamcu kasratin intaas jamcu qilli uga gudbay wax weyn maahan baabkan jamculkasra wax weyn kama galo xoogaa yaraad misaalaad ka sii hele oo kusii tababarana xoogaa jamcuqiluhuba rooneeyey insha allahu alifiyaad ugu tegaydaa jamcu waa tagsiir iyo dawadiis iyo wesin walba iyo waxa ku yimaada iyo shuruuddiis meeshaan xoogaa un misaalaad iska fahmay jamcu kasra iyo jamcu qilaa jira iyo maskaxda sii gelina wax si fiican uma kala dhigdhigin si fiican uma kala dhigin jamcu qiluhuba rooneeyey jamcu kasraa wuxuu yidhi waa iska badan yihiin carabti wixii laga maqlay iska yidhi saasna maahana culummadu awsaan ay u kala sheegaan iyo wasni walba sida badan waxay u sheegaan mufrad ku imaanaya xaashiyada lafteedana xoogaha saas waa kaaga ishaara laakiin matniga fiiri muxuu yidhi wuxuu yidhi wa jamcu karatin jamcu kara weeye wa jamcu kararkay ku cadfanta wa huwa jamcu tagsiirkii qismaani duu qismayni jamcu qilatin halkaasay ku cadfanta iyo wa jamcu karatin wa huwa jamcu kara maa lafdi weeye de la tusay calaa maa fawqa alcashara calaa maa shay fawqa alcasharati ku sugan waa koob iyo toban cadadka ka bilowda ilaa xad waxaan lahayn walahu waxaana u sugnaaday jamculkasraha awsaanu awsaantoo kasiiratun fara badan awsaantaasoo madaaru awsaantaasoo almadaaru wareega fiiha awsaanta lagu wareegaa calaa naqli uu yahay wey waa samaac macnaha qiyaas ma leh waa un sidii carabta looga maqlay saas uu yidhi wuxuu ku yidhi walahu jamculkasraha awsaanuna u sugnaatay awsaantoo kaiiratu fara badan awsaantaasoo almadaaru wareega fiiha dhexdeeda lagu wareega awsaanta calaa naqli samaac ay ta ah. marka xoogaa xashiyadu laakiin kaaga diyaana in culummadu ay u kala sheegeen abwaab u kala gaara wadaalika tusaalihii kuu bilaabay wadaalika tusaalihii mar hadduusan baxdee wasni walba mufradaad siinayn waa inu xoogaa misaalla iska sheego ah, wuxuu ku yidhi wadalika tusaalihii ka gurafin oo kale uraf waa fucal waa fucal gurfatun guraf wey wa kutub waa fucul kitaab wey mufradkii kutub wa hudaa hudaad waa fucala hudayatun uu ahaa fucalatun wey hudayatun hudaad qudayatun qudaad ah, ducaad muxuu asalkood ducaya ah, mar waxaa tiraa hudaad waa jamcu haadin qudaad waa jamcu qaadin ducaad waa jamcu daacin ah. marka hudaad iyo qudaad iyo ducaad waxa weeyaan waa fucala mufradku ee la soco wa saxara waa facala kanuna wasnigaanu facala waa mufradkiina waa saaxir faacila ku yimi saxara faacil wey oo waxa weeyaan saaxir saxara faajir fajara kaafir kafara wey saaidun saada waa meesha ka timid saaidun saada waxa w iska misaalla laakiin qaabka ay ku socotay qaabka iskugu imaanaydo maahan inuu daqiiq yahay wa rukac fucal wey waa jamcu raakicin sujad jamcu saajidin wa mardaana waa faclaa waa jamcu mariidin waa biid iyo wa xumrun waa isku mide ficlun waaye kanu oo biidintaan haddee wuxuu ahaa buydun marka kusirat ilfaau litaslama alyaa xarafka hore fadxadii damadii ayaa kasre loo bedelay si yadu nabad gasho haddii kale yada in wow loo bedelo waxa ka buudun la yidhahdo waa jamcu abyad marka aswad suud axmar xumr marka waa fuclun wa cudaal waa fucaal waana jamcu caadilin mid wax eedaynaya jamcis wey jamcu caadilin wey waa jibaal waa ficaal waa jamcu jabalin wa quluub waa fucuul waa jamcu qalbin wadnaha wey wadnaha la yidhaha qalbi meesha caqligu ku jiro wey lahum quluub laa yafqahuuna biha gaaladu quluubay leeyihin aysan waxba ku fahmin meesha waxa laga fahmaa madaxamana waa caqli waa qalbiga meesha caqligu ku jira laa yacqiluuna bihaana ma jirto laa yacqiluuna bihaa ya caqligu inuu ku jira la rabaa caqliga caqliga fahamka kaliya maba ahanba suuraةxaj ku jir maya caqli m ali meel caqliya waa kaasa lahum quluubu yacqiluuna biha halkaas ay ka qabtaan culummadu tafsiirku yacqiluuna biha in waxa weya meesha wax laga garto caqligu ku jira madax maahan waa wadnaha wadnaha dhexdiisu ku jira qur-aanku saasuu sheega ah, quluubu yacqiluuna quluub ay wax ku gartaan oo wax ku caqliyeeyaan ah, marka madaxu waa un la shaqaynaa laakiin qaabkay rabaha iskula shaqeeyaan meesha wax laga garto oo caqligu ku jira waa meeshan wadnaha wadnahana caqligu ku dhex jira waaya waa kilmaan kilmaan waa ficlaan ah, waa ficlaan gulaam mufradku ahaa atqiya wa afcilaa waa jamcu taqiyin jamcu taqiyin wey wa ashiddaa asluhu asdida afcilaada adqiyada ka horayda ku wasinta waa afcilaa asalku wuxuu ahaa asdida marka labada daaldaal mid ka horeeya ayaa kasradii laga naqliyo shiinka loo naqliyey kadibaa laysku idqaamay ashida waa jamcu shadiid waana afcilaa wa qudbaan waa jamcu qadiib qadiibku waa laanta geedka fuclaanna wey wa irada waa ficala irada irdun irada irdun way mfradki wa minhu waxaa ka mida siiqaةu muntaha اjumuc siiqatu muntaha jumuc a ka mida jamcu tafsiirka siiqatu muntaha jumuc marka naxwo la jooga laba wesin kaliya la sheega oo ah mafaacila iyo mafaacila laakin waa sideed wesin sideeddii baa ku dhiga sideed wesin weeye mafaacilana waa saddex wesin oo kalea la jirta mafaacilana saddex kalea la jirta sideeddii baa ku dhiga wa minhu waxaa ka mida ah jamcu tagsiirka siiqatu muntaha aljumuc wahiya kulu jamci weeyaan jamcaasoo bacda alifi tagsiiri alifu tagsiirkiisa ka gadaal xarfana laba xaraf ay ahaadeen aw alaaatun ama saddex xaraf ay ahaatay alifu tagsiirka ka gadaal saddexda xarafoo wasatwaa kan ugu dhexeeya saakin uu reebanya ah, ilaa haddaad tira masaabiixa alifka meeqa xarafa ka dambayda saddex kan ugu dhexeeyana waa reebanya falwalu wasniga ugu horeeya fawaacila weeye ka jawaahira oo kale weeye fawaacila jawaahira wa kawaahila waa jamcu jawhari weye jawaahira wa kawaahilana waa jamcu kaahilin kaahilku meesha alaabta lagu qaato oo garabka isulka udhexe waa yahay fawaacila misaalkeedu waa ka jawaahira jawhariyaal waa mufradkiina waa jawharu wa kawaahila waa mufradkiina waa kawaahila mufradkiina waa kaahilun wa xawaa'ida xawaaida mfradkiina waa xaaidun wa jawaarin hadda ogow jawaariye ay aheed waa malansari jamcu ah, jaariyati weye jamcu jaariyatin weye markaasaa loo ilaaliyey jawaarin tacliilka iyo malansarnimada waxaa la hormarinaa tacliilka ilaa tacliilku wuxuu ku tacaluqa calaa jawhar اkelima calaa madhabi sibaweyhi wاljumhuur waxaa la hormarinaa tacliilka markaasaa waxaa laleeyahay jawaariy u ahaa usiqilat damatu calىa xarfi cilatin faxudifat faltaqa saakinaani oo ah yadii iyo nuuntii faxudifat ilya markii la xadfay oo jawaarin ay noqotay aa la keena maalaysinimada oo waxaa la yidhi wasnigu waa mafaacile oo hadda yadi waa xadfanti masaga maaa jawaari weeye masaga jawaaria waxaa la yidhi almaxduufu lilcilati ka haabit almaxduufu lilcilati ka haabit xarafka cilo loo xadfaa inuu joogaa laga dhiga oo kale markaasale warwasnigu waa mafaacila tanwiintiina la xadfo waxay noqotay jawaari waxaa laga cabsaday ya-di inay soo laabato maxaa yl awal ya-da xal loo xadfo liiltiqaa'i saakinayn haddii haddii cudurkii baxo soo caafimaadka imaamma alxukmu yaduuru maca cilatiisomaan wujuudan wacadama yadii soo laba deeqto afsanan la waayo marka si aysan u laaban liqaطci damacihaa ah, soo laabashada in laga rajo gooyo a ah, tanwiintan la keenay tanwiintan marka waa ciwado waxaa loo keenay inaan yadii soo laaban ama waxaa tiraa yadi inaysan soo laabana loo keenay ah, qolaale ciwad nimada diidayde laakiin waa ciwad inaytaan mari jirni inagu taas waa markaa madhabkiisii wey lagu socdo oo la yidhaahdo tacliilka iyo malansarnimada waxaa horeeya tacliilka lana tacliila yatacalaq bijawhar اkelima taas culmo kale waxa dha may maalansarnimadaaba horeydaba oo tanwiintu halkay ka imaana marka haddaan idhaahno jawaariyu u ahaa usudqilat damatu calىa xarfi cilatin faxudifat fasaarat jawaari waxay leedahay faxudifat ilyaau litakfiif takfiifaa loo xadfay markaasay noqotay jawaari markaasa wawida canhaa ay can ilyaa atanwiin tanwiinta markaas wey marka ciwadka ta waa markii aan hor marayno maalay sarafnimada ah, ee marka kale waxaa loo keenay liqaطci damacil ya ya-da damaceeda inay soo laabato ay rajaydo in laga jaro meesha marka jawaarin waa jamcu jaariyatin jaariyatina labaa la idhaha mfradka doonta waa la idhaha jaariya ah, wa min aayaati اljawaari Ah, aljawaaridaas waa doomo waxaa kaloo jaariya la yidhaha gabadha ah, gabadha yarna jaariya la yidhaha wakawaashin waa jamcu kaashiyatin iclaalkana waa iskala mid waa taqaan kaashiyatin waayo hal wasinaan ka soo gudubno fawaacila la ydhaha wasnigii labaad waa facaa'ila ka saxaa'iba oo kale weeye jamcu saxaabatin weeye saxaabatin saxaa'ib wa rasaa'ila waa jamcu risaalatin وصحاaئفa waa jaمcu صaحيiفaةi صaحيifadu waa warqada وcamaaئra waa jaمcu cimaaraةi cimaaradda guri maahan hadda waa qabiil ah, waxa wyaa qabiilka jufe kamida w waa kid qabiil ah, fakidulqabiila dheh waa jufo qabiil ka mida xoogaa weyn laakiin maahan jufo hoosaadka jufo xoogaa weyn waayo ah, jufo weyn waayo marka mfradkii waa cimaara amaair weye amaaira wasnigii saddexaad wafacaalila ka jacaafira waa jamcu jacfarin wa safarija waa jamcu safarjal waxaa laga xadfay laamtii ah, isagaa noo keenaysa xadafka iyo wasaxaarin banaanyaal waa jamcu saxraaa laakiin kanu haddee ku wasin maaha facaalila maahan kano saxaarinta wa mafaacile waa wasnigii afraad ka masaajida oo kale wa ani waa ثaani midka labaad soo ma dhihin siiqaة mntajumuuع laba wey jamcu taksiir oo alifu taksiirka laba xaraf ka dambeeyaan iyo jamcu taksiir alifu taksiirka saddex xaraf oo midka dhexe reebayin ka dambeeya hadda waxaa noo soo dhammaaday jamcu taksiir oo alifu taksiirka laba xaraf ka dambeeyaan kii kana waa kana hadda kaas afar wasi inuu kuu sheega fiiri afar wasi inuu kuu sheegay muxuu kuu sheegay fawaacila aal facaalila mafaacile afartaasoo kuu sheegay waani ka labaadna facaalila weeye ka qaraadiisa warqada dheh qaraadiisa waa jamcu qirdaas wacaraajina laamo dheh jamcu curjuun weeye mufradkii curjuun weeye wa facaaliya weeye labayooda isku idqaaman ka karaasiya oo kale jamcu kursiyin weeye wbaraadiy jamcu bardiyin wey jamcu bardiyin berdigu waa nawcun min ajwadi tamri waa nooc timirta kuwa ugu fiican ka mida berdiya la idhaha alberdi nawcun min ajwadi tamrin wa mafaaciila ka masaabiixa weeye ka masaabiixa oo kale weeye wa fawaaciila waa wasniga afraad ogow facaaliila ko facaaliya labo mafaaciila saddex fawaaciila afar qawaadiisa qawaadiisa waa jamcu qaaduus weeye qaaduus alqaaduus inaaun min khasab waa weel jilay ka samaysan ama dhoobo qaaduus wey mufradka wa qawaadiisa wa qawaaniina waa jamcu qaanuun waa taqaan idaacadaadkan ka dhigaysa qaanuun waayah wa qawaariira waa jamcu qaruuratin qaruura qaruuradun waa dhalada qaruuradanba u niqina dhalo waadamaan baran mar dhowaan barta dhalo ee anuu qaruuradan iqin qaruura dhaladu waa soomaaliya qaruuradaas carabiya qaruura qaruura taa la socota wuu ku yidhi wyuxdau waa laga xadfa min aismi isimka maa xarafka laga xadfa yuqilu dhimaya bisiiqati jamci jamca siiqadiis xarafka mufradka ku jira mufradka haddii xaraf ku jiro xarafkaasoo wasnigii aan lagu keeni karin haddaan la xadfin laska xadfaa sawaan waxaana isku mid ah kaana xarafkaas la xadfa inuu ahado asliyan ow zaaidan inuu ahado waa isku mid wayuxdau waa laga xadfa min alismi isimka maa xarafka yuqilu dhimaya bisiiqati jamci jamca siiqadiisa sawaaun waa isku mid kaana xarafkaas inuu ahaado asliyan mid asl loo nisbeeyey ow zaaidan taqul waxaa lahada fi safarjel safarjel waa meeqa xaraf waa shan xaraf mafaacila inaad ku keento waxaa rabtaa safarjel inaad ku keento facaalila facaalila fiiri xuruufteeda wasniga xuruuftiisa tiri alifutagsiirkana ha tirin waa meeq carab afar wey marka waa inaad safarjel afar ka dhigtaa marka ah, safarjel afar waa inaad ka dhigtaa maxaa yeele facaalila alifu tafsiirka haddaan la tirsan waa afar xarab ila alifu tafsiirka kamba waa la geline ah. markaas laamta u dambay iska jar waana xarab asala waxaa tidhaha safarija safarjelka geel geedka la yidhaha waayahay safarjelkii annaga moogtahay ma naqaan waddankayaga ma yaallo marka culummadayda calool shube ay iska dhihi jireen safarjil calool shube warkhaalid isu egi ya annaga ah, <laughs> calool shubay culummadu iska dhihi jireen calool shubaha ah. sheekh cabdalle ma haydaa safarjil <laughs> geed la cabo iska dhe marka yacrifu ahluhu ah, in sheekh dhihi jiray geed kastoo soo mara geed weeyuu leeyay hal xabbash baalaad markana xayawaan baal ka dhigu leeyay marka wixii aan loqon marka in la yidhaha weye yacrifu ahlu ka soco safarjerkii marka ma naqaan waa geed calool shube culummada saasaan ka maqalna waa iska dhahaynaa waa wa mustadcin mustadcin marka waa meeqa xarafiriya ya waxaan idhi almaxduufu lilcilati ka haabit marka waa meeq xaraf mustadcib lix wa lix xaraf weeye waxaana lagaa rabaa inaad ku keento waxa weeye facaal lila inaad ku keento inaad ku keentaa lagaa rabaa facaal lila marka a lix xaraf labow inaad jarta ilaa afar inaad ka dhigtaa la rabaa labada marka waxaa leedahay mustadcin waa lix xarafe meeqaa siyaadaa saddexda ugu horayda miimka siinka taada ilaa waa daca asalku ye daalka iyo caynka iyo ya-da xadfanoo asalkeedu wowda ahaa saddexdaasa asala saddexdaasa asala ya-da asalkeedu wowda ahaa iyo daalka iyo caynka asala soo ma saddexdan xarafoo siyaadada midka ugu derajada weyn noo reeb miimka ugu derajo weyn isagaa u faa'iido badan sababto istinfaacilka kutusa miimkan gudan waa waxdaban istinfaacilka ku garanayno marka siinta iyo ta'da xadaf madaacin iska dhig ah, madaacin madaaciya wey ilaa ya-da xadfanaedu waa ah, iclaala loo xadfeeye madaacin dhe marka madaaciya soo facaalila soo maaha wayajuusu waxaa banaan an tucawada in laga soo bedel qaato can ilmaxduufi xarafkii la xadfay yaa-un ya-daasoo qablal aakira aakirka hortiisa ahaatay waxaa kuu banaan kelimadii markaa jamcu tafsiirka ka dhigayda aad xaraf ka xadaftay inaad xarafka ya ka soo bedel qaadato qablcaaqilkana dhigto hadda safarjelkan maxaan ka xadafnay laam soo maahan inta ya ka soo bedel qaadato qablalcaaqilka dhig xarafka safar safarija maxaa u dambeeya jiimka hortiisa dhig safarija dhig saasaa ah, kuu banaan haye madaacin maxaa u dambeeya ya xaa u dambeeya isxaaqa laga raba subintiina ka xaa u dambeeya madaacin ya adiga wasnigaana lagaa rabaa adi mid ku adkaysa yaa u dambayda yaa ah, u dambayda maxaa yeele waxaan idhi wixii cilo loo xadfa waa ka saabiti ah, marka ya-daas horteeda dhig marka ya-da kalood keenaydo ah, ka hor mari kadib isku idqaan marka madaaci